بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii afar iyo labaatanaad ee ka mid ah min kitaab الdaarimi liraddi cala اljahmiya waxaynu soo wadnay baabu cilmi اllaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay cilmigiisa oo wax walba og yahay wax iman doona iyo waxaan weli imanin iyo wax taagan wax walba rabbi subxaana wa tacaala inuu ogaal u leeyahay shaamil ah ayuu sheekhu soo waday aayado qur oo dhowr ana wuu soo sheegay sheekhu aad u badan labaatamiyo ku dhow tayse ka badnayn wuxuu sheekhu walow lam yakun minha haduusan jiri lahayn aayadaha xaggooda fii kitaab kitaabka ilaahay gudihiisa ilaa xarfun waaxidun hal aayad mooyaan wax kaleba haddaan la haynin laktufiya bihi xujatan baaliga halkaa xaraf ee sugahaya daliilkuuna u jeedaa hadda xaraf hadday ku yidhahdaan hadda meesha waxaa loo jeedaa daliil waaxid ah laktufiya waa lagu kaaftoomi lahaa bihi daliilkaas xujatan baaliqatan gar xeel dheer asagoo ah fa kayfa xaalku see noqonaya walkitaabu kulluhu yantiqu binasihi kitaabka qur-aanka dhammaantiina wuxuuba ku hadlahayaa binasihi nasi lxarf xarafkaasi wuxuu sheegay ayuu qur-aankao dhanba caddaynaya yustaغnى waa la deqtoomi fiihi bالtanziili can tafsiir waxaa lagu kaaftoomaya kitaabka rabbiga tusida uu tusaya cilm اllah bitanziili dejinta rabbi uu soo dejiyey keliya bimacnaa aayadaha iska cadweeya weeye macnahoodu bannaanku yaalla tafsiir iyo sheekh midna uma baahni marba aayadda haddaad garato luqada carbeedna aad taqaan horaad ka fahmaysaa buu sheekhu ku leeyahy wa tacriifuhu alcaammatu waalkhaasa bulshaweynta muslimiinta iyo culummadoodaba way garanayaan falam tasal calayhi اlumma ummaddu ma aysan ka zuulin arrinkaa asagoo ah falam tazal alayhi ay calaa iqraari cilmi illaahi buu jeedaa sheekhu ilaahay cilmigiisa in la sugo oon la dafirin bay ummaddu ku subsugnayd ilaa an nabaqad ilaa ay soo biqishay ama soo booday haadihi naabiqatu dabaastan bayna adhuri lmuslimiin muslimiinta bartamooda ay ka baxday gees baas baa ka soo dhexbooda muslimiinta fa acdamuu waxay weyneeyeenoo bi'iyeenoo ay fii sifaat illaah alqowla maysan suubinne waa bi'iye wasabuhu allay caayeen biaqbaxi sibaabi caytii u xumayd bayna ku caayeen wajahaluuhu ilaahay bay aqoon darri iyo cilmilaaan ku xukumeen wanafaw canhu waxay ka takooreen u diideen sifaatii ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa allatii biha yucraf sifaatkii rabbi lagu yaqaanee awsaafulkamaal ah oo dhan bay u diideen sifatan sifa sifa sifo bay tiibantay isu dultaageen bay tuureen ooy tuureen xataa ay usoo gudbeen xataa nafow canhu اlcilm اlأwl الsaabiqa cilmigii hore alla uu lahaa ee hormaray ee shaamilka ilaahayba dafireenba iyo wlkalaama ilahay inuu hadli karay diideen wاsamca ilaahay maqalkiisibay diideen wاlbasra araggii rabbibay diideen wاlmra kulahu ay amra صifaat wey صifaadka rabbi oo dhan bay dabada u qabteen waad u jeedaayo wuxuu ku yidhi sheekhu faacdamuu fi llaahi اlqowla wasabuuhu biaqbaxi الsibaabi wajahaluuhu intaasoo dhan marka waa laazim اlqowl laazim اlqowl wey wuxuu sheekhadu sheegay iyagu markay sifaadka rabbigay diidahayaan oy cilmiga anfinhayaan oo wax walbo ilaahay subxaanaه wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnadiisa uu isku tilmaamay ay dafirayaan waxay ka tahay ilaahay inay nasahaan oy weyneeyaan oo ay wanaajiyaan oo si fiican ay hawsha u dhigaan kama aha balaayo dhigoo ku ciyaara shareecadii waa badankood hadda waxaynu ka hadlayno laakiin in ayaga ka mid ah bay ahaayeen diinta ugu talagalaan inay dabargooyaan ayib marka sidaa iyada ah wuxuu ka bartay sheekhu suubanaha sal alay slam ilaahay buuna nabiguna ka bartay subxaanahu wa tacaala xadiidkaad garanaysaan fi saxiixayn wafi sunan asalkiisu fi saxiixayn isagoo haddee min xadiid abiirna wuu ku yimaadaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabbigii ka soo guurshay rabbi baa wuxuu yidhi bini aadamu waad i caydaa imana qabata caydaadu imana qabata caydaadu waadna i beenaysaa kuumana ahaa inaad i beenayso markaasuu ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi amaa caydaadu ayd caydo waxaa weeye ad aflagaadayso inaad tidhi ilaahay saaxiibiya walad buu leehay ilaahay ubad buu leeyahay haweenayna waa leehay waa cay meesha u dambaysa amaa beenintaad i beenisay eed tidhi ilaahay oo been baad sheegaysaa hadalkaa qallabsan waa maxay waxaad tidhi lan yuciidanii kamaa bada'anii ilaahay isoo celin mahayo oo lasoo la isoo saari maayo marba haddaan dhinto sida lai bilaabay ilaahay soomadhin subxaanahu wa tacaala sidii laydin abuuray idinkoo kaba xoog badan oo ka qiimo badan baaba laydin soo celi haddii soo celintii rabbi sheegay iyo bacigii iyo nushuurkii aad dafirtay kaannaka kadabta allaha subxaanahu wa tacaala ilaahayna sidaasuu u dhigay haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala haweeney iyo ubad midna malihi yidhi lam yalid walam yuulad ay timid walam takun lahu saaxiba ay timid ood maya ilaahay ubad buu le haweeneyna waa maay waa aflagaado iyo matagid iyo ilaahay lagu afnijaaso wey sidaasuna rabbi u cabiro subxaanahu wa tacaala gaaladii sidaa yidhi cinda ahli اlcilmi waxay oga jeedeen baa la yidhi weynayn tacdiim iyo inay weyneeyaan laakiin waxa iyagu weynayn oga jeedeen muxuu isu bedelay xaqiiq ahaanna noqday wuxuu noqday aflagaaduu noqday iyo meel kaga dhac iyo rabi beenin tiibuu imaamku ka hadlahaya tii ayuu imaamku ka hadlahaya aafaduusi waxay kaaga iman oo malagaa galay marka intaad tirahda laasimku waxba laguma takfiiriyo walaasim اmadhabi laysa bimadhabna aad tidhaahdo oo laasimka looma tiirin karo qaa'ilka oo saaxib اlficil looma tiirin karo oo saaxib اlqowl looma tiirin karo hadhowna xaggana uu kula saxan yahay takfiirinta salaf الsaalix liljahmiya muctazilo ahlulbidac badankoodba lanno waxay ku tagfiirinhayaan salafku waa laazim اlqowl ma aha sariixu اlqowl in badanna hawsha waan soo celceliyey aafadayna haysata waxaa weeye ookiyaalo waxaan xidhanaynaa musطalaxaadka cilmiga aan ku fahanno markaan fahmayno waxaan xidhanayna ookiyaalihi mutaakhiriinta oo kala qaadayay kufru tasriixa iyo kufru ta'wiilka ama sariixu lqowlka iyo laazimu lqowlka okiyaalihi waxaan xidhannahay marka mutaakhiriintaay ku kala saarayeen almusطalaxaat taa markaan qaadanno waxaynu leenahay haddana laasimku madhab ma ah hadalkaada waxa ka dhalanhaya laguma qabsan karo lagumana xukumi karo lagugu dili maayo lagugu dhaleecayn maayo howl kuu taalla ma ah maxaa kuu yaalla dibnahaada waxa ka soo baxa dibnahaada waxa ka soo baxa eraygaas wuxuu ku cad yahay unbaa lagula xisaabtan oo wax lagaa weydiin laakiin eraygaada waxa ka dhalanaya ee uu inoo ishaaraya na tusahayo laguma qabsan karaa yaad yaad marka hore meel dhigan laazim اlmadhabi laysa madhab baad waxaana dabaalnimadkaada haddana kula saxan xukumka iyo go salafku ka qaateen jahmiya ahlulbidac ay ka qaateen labadaa isma qabanayso inaad u go-daan iyo shiicaiy muctasiliya zaydiya maalidinku xidhaan iyo inaad salafka raacdaan labadaa mid weeye markaad salafka raacaysana waxaad ka toobad keenaysaan laazim almadhabi laysa bimadhab ilaa aad ka toobad keentaan tasanunkiinna iyo tasallufkiinna waxba kama jiro leanna waad fahanteen baan u malaysa tusaale gaaban haddaan idhaahdo ciyaadan bilaahi dhaho ilaahay waa caabis ilaahay wuu ciyaarhayaa waxaad sheekhu horaad ka gaaloodaad leedin waad gaalowday maxaa jira erey nuqsaan iyo aflagaado iyo jaaifo iyo cay iyo lafagaad ah yaad alla ku tiri soo ay dhihi maysaan ilaahay waxaa ruuxu ku yidhaahdana waa kaafirun bilijmaac hoosta iga xariiqaysa haddaa laakiin aan dhaho ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sameeyaa falal uusan wax xigmaa iyo wax ujeedda uusan ka lahayn maxay leedihiin ilahay miyaan caayay miyaan jaaifeey war maxaan biyey anugu waxaan idhi ilaahay subxaanaه wa tacaala subxaan qaadirkiina abuur hee falal buu sameeyaa aan ah, usan ka wax xikma iyo wax ujeedda ah ereyga cad sariixiisa iyo dibnihii ka soo baxa maxay in allaha yafcalu bilaa xikmati soo sidaa ninkii sidaa yidhi iyo ninkii yidhi ilaahay waa caabid carabka ku dhajiyey maxaad leedihi waad fahanteen marun bale soomaalidu way taqaanaa laazim اlmadhab inuu madhab yahay caamadaa taqaana raggiina lagu ciyaar iga daa ee dhagaha lagaga kaaji caamada soomaaliyeed ee quman ee surmiya anqalaada joogta way yaqaanaan maxay ku leeyihiin ooda baacinta iyo jiidideedu maay dhaheen waa isla gurigeynti dantaad la kaco saad u wado hal mar un xerada geyso iyo haddaad geedka aad ka goysay jiid kaga soo bilowdo ilaa xerada aad keento maxaad samayso wark maay leeyihiin waa isku mido idan sidaa hadda hore in lagu gaaloobi muran ma laha sidan dambe oo ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu afcaal sameeya bilaa xikmati jahmiya ashacir o dhan baa qaba abulxasan alashcari baa qaba tusaale kale ilaahay waa daalim haddaan dhaho ciyaadan billaah waxay leedihin baad gaalooday cishoon la gaadhin oo maxaa oo maxaan eeday ilahay baad aflagaadaysay waan kuu bedelo waxaan ku leeyahay ilaahay subxaanaه wa tacaala addoomihiisii intuu fal ku qasbo aysan rabin oo sanka uu ka geliyo yuu ku cadaabi aakharu maxaad leedahay waa fahanteen mar male ashaaciriya jahmiyaa qabta mujabiri nimanka u taqaanaa waa maxay fal walbo addoonku uu samaynaya asagu ma allah iskalay leeyihi afcaashaan allah samaynaya allay ka dhacaysaa afcaasha kufrigii iyo fisqigii iyo shirkigii iyo macsida ahaydee rabbi uu samaynhayay yuu hadhowna aakhira kugu cadaabay bay leeyihin macnaheedu marka waa maxay hadde waxaanan rabisanka iga geli hadhowna igu baqdhow macnaheedu waa maxay waad i dulmisoon soo maaha waa daalim markaan idhina hadalka nin badrheedhay iyo nin u duur xulay soo isku mid ma aha inaad fahanteen baan u malay macnaha laga hadlay waa midkaas salafku aayadda haddaad toos u beeniso iyo haddaad macnaheeda dafirtood geed kale ku gabato isku meel bay ku geynayaan marka kufru tasriix iyo kufru ta'wiil iyo ficiishtaas adugu aad ku rafaadayso asxaabulxadiid ma yaqaanaan oo dabbaacinteedi iyo jiidideedu waa isla gurugeyntii bay ku leeyihiin ilaahay baa yidhi subxaanaه wa tacaala bini aadam baa aflagaadeeyey wuuna beeniyey waxay aadamuhu tacdiim iyo xurmo oga jeedeen baana ilaahay wixii ku caddaa ama laga fahmayey ama uu ku biyoshubanayo uu ku xukumay inaad garateen baan u malay macnaha laga hadlaya waa midka muxuu ku yidhi faacdamuu fi اllaahi اlqawla wasabuuhu biaqbax الsibaab sidaasuu sheekh u jeeda macnaha sidaa u fahma haddii aadan saa u fahmin ilaa qiyaami saaca waa kaa war sugaynaa ama adduunka la roge hal aayad iyo hal xadiid ama ijmaac ay jahmiya ku gaaloobayaan keen hal hal kufru tasriixay ku dhaceen kufru tasriix baan ka hadlay kufru tasriix maxaa la yidhahdaa cinda almutaahir waxaa la yidhaahdaa shayga aad ku dhacday qudhigiisu inuu gaalnimo yahay an yartakiba الشhakصu ma huwa kufra bcaynihi ma huwa kufru bicaynihi waa inaad shay qudhigiisa iyo daatagiisu iyo bacdiisu ay gaalnimata aad ku dhacdo kufru taawiil waa maxay waa inaad ku dhacdo shay lamid ah shay gaalnimo ah waa inaad ku dhacdo maa huwa mumaailun lishayin huwa mukafir hadda idiin soo miaaliya soo ma ahayn ayb salaada ka tagideedu in lagu gaaloobahayo soo nas ma caddayn falkan qudhigiisa tarku salaa adiga cabdi iyo cali iyo geedu salaada duhur aad ka tagteen falkan qudhigiisa sharcigu muxuu yaqaanaa kufr warkaasoo kale miyaad keeni kartaan jahmiga ka keeni kartaan xadiid iyo aayad iyo ijmaac ma keeni kartaan waman ankara ru'yat اllahi fi اlaakhirati faqad kafar ma keeni kartaan laakiin tobanaan xadiid baad keeni kartaan man taraka salaata faqad kafar haadaa huwa kufru tasriix inaad fahanteen baan u malay waa inaad la fal ama weedh ama ictiqaad ama bixaddi daatihi qudhigii iyo naftii iyo bacdiisaba asaguba ah kufr inaad fahanteen baan u kan kufru ta'wiil lagu leeyahay shayga aad la timid qudhigiisu daliil tusahaya gaalnimo inuu gaalnimo ya caddaynaya bimacnaa caddaynaya ma jiro laakiin asaga wuxuu la macno yahay mid kaloo sharcigu uu ku sheegay gaalnimo so anigu hadda kugu miaal cad oo gaalnimo ah iyo ilaahay dadka falbu ku qasba wuuna ku cadaabaa intaan iyadoo gaalnimo xadiid odhanhaya ninkii sidaa yidhah waa kaafir meelaysaan laakiin macnaha ka dhalanhayo ah oo daalimnimada muxuu la mid yahay kii hore sariixaa buu la mid yahay macnaha loo jeedo waa midkan macnaha laga hadlaayo kufru ta'wiil iyo kufru tasriix iyo muxuu ahaayey laazim اlqowl waxa looga jeedo waa midkaas kan waxaa loo yaqaanaa allaazim اlmusaawi malzuum cinda almutaahiriin allaazim اlmusaawi malzuum laasimka falkaadi iyo weedhaadi ka dhashay ee lamidkee u dhigma kufri sharcigu caddeeyey malzuumun asagaaba laga dhashay ma aha laasim kii hore ee ka dhashay baa gaalnimo falka horeed tidhi ee ilaahay addoommaha falbu ku qasba wuuna ku cadaaba qudhigiisaa muxuu yahay gaalnimo lianna alaazima almusaawi malzuumun laaimaanba loogu dhami mahayo saasaa loo jeedaa macnaha slku ay ka hadlayaan in badanna soo baraarujiye inaad ku baraarugto waa muhim jiddan haddii kale waaba idin sheega isku tago oo keena waxaad jahmiye geesaa oga garaacdeen shareecadan oga saarteen uma intaa kadib laakiin aafadu waxaa weeye adoo wixii ku dhex jira oo qasanhaya waxa laga yaaba inaad tidhaahdo anu waxaa maanaaba shuqulba ku le sayidina <laughs> alimaam axmed bn xambal waagintii bakdaad laga qaaday asagoo jeebesa sidii maxamed bin nuux iyo yuusuf albuwayt abu yacquub loo sii qaaday in lagu geeyo almaamuun alcabaasi alkaafir lagu geeyo tarasuus meesha hadda shaydaanka bashaaraadka ummadda ku baabi'iyo iyo waxaa la sii mariyey madiinatu raqa kaasaa habeenna ku xidhnaayeen kadib baa laga sii qaado waxaa lala aaday meeshuu joogo intii la sii waday buu asagaba dhintay wadaadaha abaaro axmed baa wuxuu yihi intaan xidhnaa saddex ducood baan ku ducaystay laba ayagu sidooda baan u arkay mid baa ii dhiman ilaah waxaan ka baryay bu aniga ma'muun inaanan is-arag shaydaanka ummadda rogaaya idan